بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعna وزدنا علما qال الإmام البخاري رحimه الله تعالى bاب الإحsان إلى البر إلى البر والفاجر wuxuu ku saabsan yahay alإحsaan in ixsaan loo sameeyo wanaag loo galo ilal bari qofka baariga ah mustaqiimka ee muslimka ee toosan ee samafalka iyo wanaagga iyo biri lagu yaqaano iyo walfaajiri wa ila alfaajiri iyo qofka faajirka ah maana ixsaan haddii la sameynayo qof kasta oo loo sameeyaba abaalkii iyo ajirkii iyo thawaabkii waad leedahay qof wanaagsan haddaa u samayso iyo qof faajir haddaa u samayso ixsaan mid walbana xigmaa ku jirta oo qofka wanaagsan haddii loo sameeyo welihii iyo walaalnimadii iyo quwadii islaamigeed <clears throat> iyo wanaagga aad u samaynayso inuu isaguba khayrka u adeegsado oo wasiila ila alkhayr u kasii dhigto oo ka uu nabiga alay slam iyo laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yaakul dacaamuka ilaa taqiya qof taqi ah cuntadaada markuu cuno dee taqwadii iyo khayrkiiba u adeegsanayaa in loo ixsaan falo markaa xigmaa ku jirta faajirkuna isagana in ixsaan loo sameeyo waxaa dhici karta inuu ta'liif qalbihi lagu soo dumo oo uu diinti qaato oo culimmadii dhagaysto oo khayrka iyo meelaha lagu hayo imaado oo wixii laga reebayo xumaana uu dhegaysto oo ka haro haddii biri iyo sabafal iyo dabacsanaan loo muujiyo marka ixsaanka labadaba faa'iidada iyo xikamtaasaa ku jirta qaala xadathana alxumaydiyu cabdullahi ibnu zubayr almaki qaala xadathana sufyaan ibnu cuyaynata ibn abi cimraan almaki ayda qaala xadathana salim bn abi xafsata can mundhir الthawriy can muxamed ibn caliyi bn xanafiya muxamed ibnu cali bn abi aalib waay xanafiyada hooyadiis weeyaanoo qoladii reer bani xaniife musaylamatu lkadaab qabiilkiisii bay ka dhalatay dagaalkii markuu dhacay musaylamat alkadaab lagu dilay ayaa lasoo qafaashay hooyadiis cali bin abi aalib radia allahu canhu gacantiisay dhacda ku dhacday wiilkaasay u dhashay maxamed la yidhaahdo waa qaasim aabihiis ninka fuqahaa u sabca fi casri taabiciin la baxay qaala hal fii qowlihi tacaala aayadan hal jazaau lixsaani ila lixsaanu yah qasim بn mحamed maya waa runta a ah. waa runta mحamed iبn xanafiya waa mحamed iبn cali بn abi طalib ama qasim بn mحamed بn abubakr ba sooma asma binta cumays baa dhashay mxamedkaas mxamedka asma dhashay في qwlihi tacaalى hal jaزاء الإحsaani إxsaanka iyo wanaaga jazihiisu ma wax kalaa ila اإxsaan weeyaane yani hadaad ixsaan samayso qof aad u samaysa ixsaan baad ina mudan taha ood leedahay ood ka heli fi dunya walaakhira adduunyadana ixsaankii aada gashay in abaalkii oo soo degdegay aada heshaa dhici karta adduunyada ku hesho aakharana wixii aadna wey niyootaad leedahay qaala wuxuu yidhi ninka la yihaahdo maxamed ibnu cali radia allahu canhu hiya aayaddan ama birigan aayaddan ay sheegtay hiya aayadani musajalatun waxaa lagu sajilay oy muطlaq u tahay lilbari qofka baariga ah iyo walfaajiri qofka faajirka ah ixsaanka hal jazaa lixsaan ila lixsaan waa laleeyahay ixsaankaas waa muطlaq ama bar qof baariga u sameeye wanaagsan ama faajir u sameeh muطlaq waaye musajal wuxuu ka wadaa muطlaqu gayru muqayad mursal ayuu gadaalla ku fasiri doonaa lama qayidin oo lama dhihin wanaagga loo sameynayo qofka fiican ixsaan iyo wanaagun baa lagu helaa lama dhihine waa caam oo muطlaq weeyaan oo gayru muqayad weeye musajalatun hiya musajalatun mid la iطlaaqay oo laiska sii daayo weeyaan oo ku qoran lilbari qofka baariga iyo walfaajira qofka faajirka qaala abu cabdillahi الbukhaari wuxuu yihi qaala abu cubayd wuxuu yihi abu cubayd alqasim bnu salaam yaa magaciisa la dhahay culamaa luqu kamid yahay qaraa'ib lxadiid kale wuu qoray kitaabu ka qoray musajalatun ay mursalatun ah, birigaa iyo ixsaanka aayaddu ay sheegtay waa musajala ay mursala mid lasii daayay weeyaan oo meella lagu qaydin dad gaara laguma qaydin oo laguma xidhin ee waa mursal mutlaq wey calaa idlaaqihi qof allah qofkaad ixsaan u samayso ayaad maaratay ixsaan ku leedahay ajir iyo thawaab ku leedahay ilah xaggiisa subxaanahu wa tacaala mm-hmm marka iska dhaaf bini aadamka eh xataa xayawaanka haddaad ixsaan u samayso axsaanka ajri iyo tawaabad ka heli in allaha kataba alixsaana calaa kuli shayin faida qataltum faaxsinuu alqitla waida dabaxtum faaxsinuu adibxa waliyuxid axadakum shafratahu waliyulix dabixatahu xoolihii la gowracayo haddii aad si fiican u xalaalayso oo aadan silcinin oon saxariirinin raaxadaas aad si fiican uga raaxaysay nafta ixsaan weeyaan ilahina waa jecel subxaanahu wa tacaala yo in allaha la maca almuxsiniin wey ilahay kuwa muxsiniinta waa jecel yahy subxana wa tacaala baabu wuxuu ku saabsanya fadlu man yacuulu yatiima fadlu man qof fadligiis yacuulu kafaalo qaaday oo nafaqeeya yatiiman agoon agoon qofkii kafaalo qaada oo wax u tara qofka asaga fadliga uu leeyahay yatiimna waa qofka aabihiis u dhintay isagoo saqiirah oo sabi ahon qangaarin waxna qabadsan qabsan karin markaa awooddii iyo tabartii uu ku tiirsanaabaa ka tagtay waalidkii ayaa u fikirayey oo u raadinayey oo u ordaayey oo uu kuma ku saaxanayey kol hadduu meesha ka baxay qof tabar daran oo aada udceef u ah oo mujtamaca culays ku haya ayuu noqday marka waxaa muslimiinto dhan baa la dhexdhigay marka xaalkoodii oo li agoonta hala ogaado kol haddii aabihii lagu ogaa ilaahay uu qaatay oo la oofsaday wakaa ilmihii marka waxa weeyaan waa waajib diini ah oo muslimiinta ka saaran agoonta iyo kawarhayntooda fadli iyo ajir badan baana ku jira qofkii u istaaga qala xadathana ismaaciilu qala xadathanii maliku can thawr ibni zaydi can abi lgaythi can abi hurayra can الnabiy salى الlahu alيه waslama qaal abi hureyre wuxuu yihi qaala salى الlahu alيه wasalam an nabi sal slam qaala nabigu wuxuu yihi assaaci midka u soconaya yani u shaqaynaya laga wadaa oo u taagan ama socodkaas waxqabadkaa sii socodkaas oo socodkaa waxqabadkaa waxgelida waxgeentaas oo dhan baa sacyi lagu magacaabay cala alarmalati gabadha armalada ah armalana waxaa weeyaan gabadha aan nin lahayn ninkeed waa ka dhintay waa furay ma lamaba guursanin oo wax ninaho leedahay maba jiro wax u taaganna male armala la yihahda min alirmaal baa laga keenay wawa alfaqru wax la-aan marka asaaci cala alarmala gabadha aan reer ka lahayn wax u taagan aan lahayn nin utaagan aan lahayn ninka u taagan u qumaa walmasaakiin iyo masaakiinta kuwa u socdaa kalmujaahidiina bay lamid yihiin kuwa jihaadaya fii sabiili llah ilah jidkiisa wkaladii kii buu lamid yahay yasuumu nahaara maalin oo dhan soomi wayaquumu leyla habeen oo dhanna salaad u taagan yani laba camaloo aada aad u culculus ama saddex camal oo aad u culculus baa lagu shabahay uu lamid yahay xagga ajirka iyo thawaabka qofka araamisha iyo haweenkaasi ada caruurta agoontaa haysta ama caruurta lagu furay ee waxba haysanin tabara aan haysanin ee iska wareegeysanaya ama waxbaba aan haysanin guryaha iska fadhiya <clears throat> dadka ayaga ah. iyo masaakiinta iyaguna baahan ee waxba haysanin qofka u taagan ee ka warhaya ee la socda ee wax ugeeya ee u hadla dadka ayaga ah ajir weyn bay leeyihiin oo mujaahid fi sabiili llahi oo layihi miatu daraja yani almujaahidu fi sabiili llahi qofka shahiidka ah waxaa layihi boqol darajo oo labadii darajaba samada arda inta isku jiraan isku jira ayuu leeyahay qofkaasaa marka lagu shabahay fi sabiili llahi qofka ujihaadayo liiclaa kalimat illah ujeedadiisu ay ka tahay iclaa kalimat illah fi sabiili llah marka ikhlaas iyo niyad wanaag iyo mutaabaca nabiga caleyh isalaatu wasalaam waddadiisi iyo qaabkii uu u jihaadi jiray taasaa marka fi sabiili llah layihahdaa wa kaladii yasuumu nahaara wayaquumu leyl iyona soomka iyo ajirkiisa iyo thawaabkiisa waad ogtahay tahay salaatuleilka iyo waxa laga helo iyo ajirka iyo thawaabka ilaahay subxaanah wa tacaala xataa habeenka aakhirkiisa dambe thuluthuleil kama fi saxiixayn yanzilu rabuna marka uu soo degaayo ee ducada aqbalaayo ee istikfaarta qofka weydiista uu dhaafaayo ee qofka su-aasha weydiista uu siinayo waxuu su-aasho intaasoo idil oo ajr iyo hawaaba lagu sheegay waxaa lamid ah qofka mujtamaca anfacaya qofka mujtamaca anfacaya asagu salaad iyo jihaad iyo howlahaas midna ma badinin iyo soon laakiin muxuu taagan yahay waa samafale waa nin ikaathe iyo gargaar u taagan ee dadka agoontaa iyo masaakiinta iyo araamisha waxaasu u taagan yahay baabka musanifka wuxuu baabaystay fadlu man yacuulu yatiima agoon lafdu yatiimna xadiidka kuma jirto laakiin waxaa laga fahmayaa asaaci cala alarmila armiladaa wuu soo geli oo haweeneyda armilada waxaa ka mid ah kuwa araamiil aho raggoodii intay dhinteen caruur agoona gacanta ku haya marka yatiimkaasi agoonta ee hooyadii ay gacanta ku hayso in la ogaado masaakiintana wuu soo geliy oo inta badan dee agoonkaasi wax wax qabsan kara ma aha inuun xoolaha abiya uga taginna waa dhici kartaayo uu maskiin yahay labadaba waa soo gelay marka cumuumkaasu bukhaari raximah llahu tacaala ayuu soo deliishaday xadiidku saxiix weeyaan saxiix jaamican oo ku jira muslimna waa soo saaray fi saxiixihi baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu man qof fadligiis yacuulu nafaqeeya oo u istaaga yatiiman agoon lahu asaga u leeyahay atoon adoon yatiiman agoon agoon isaga agoomadiisa kamid ah. yani maxaa looga wadaa lahudaasi agoonkan agoon qaraabadaadii o wey ehelkaadi walaalkaa weeye adaa ka weyn oo nin weyn baa tahay oo agoonnimada ka baxay asaguna waa agoon oo aabahaba carruurtii yareeda uu ka dhintay weeye hooyadii laftirkeeda carruurteeda agoonta ahee aabbahood u dhintay ee dhex joogta ee u taagan tahay ayadana way soo gelaysaa yatiima lahu qال xdثnا abو اليمان الحkم بن نافع qال أخبرnا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري qال xdثnي cبدالله بن أبي بكر أن cروة بن الزبير أخبره أن cاaشhaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم qاaلad waxay tihi jاatnii waxaa ii timid امرأة haweeney iسlاm baa ii timid dawarsanaysa wax weydiisanaysa macaha maceeda uu yahay ibnatani laba gabdhood oo lahaa ayadaa i dhashay fasaألتnii waxay i weydiisatay wax نafaqe iyo gargaar ah falam tajid maynan helin cindii agtayda ilaa tamrata waaxida hal xaboo timira bas ay agtayda ka heshay faacdaytuha xabadii baan siiyey ila laa taxqirana jaaratun jaarataha walow firsan shaad waa kasoo maray waxaan yar haysato aada hayso maadaama qofkan isaga uu baahan yahay haddaad siiso aad siin karta iska sii habaha yaraysanin oo hadhihin waxaan miyaad kula hagaagi kartaa faacdaytuha waan siiyey faqasamathaa waxay u qaybisay bayna bnatayhaa labadeeda gabdheed bay u kala dilaacisay xabad timira weeyo jeex iyo jeex bay kala siisay uma qaamad markaas iska kacday ille wax kale meesha uma yaale fakharajad baxday caaishana fiiriya iyaduna idaarka iyo ajirka ay leedahay radia allahu canha xabaddaa timirtay wax ka haysataa iyaduna marka inay baahan tahay oo wax la-aan tahay marka laakiin waxay nafteeda ka doortay inay qofka asaga ay waxsiisay u doortay marka iyaduna ajir weyn bay leedahay fadakala nabiyu sala allahu aleyh wasalam baa soo galay faxadathu waxaan u sheegay islaantaas oy la yaaban tahay xabad timira ayay intee iyadoo gaajaysan oo baahan baahideedii ay iskaga tagto ilowday ayay waxay u kala goysa labadaeda gabdhood fa qaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yihi man yeliya ninkii tawaliya uquma riwaayooyinka qaar man ubtuliya xadiista qaar ninkii lagu imtixaamo min haadihi lbanaati gabdhahan shayan wax kamida waa imtixaan ilene dacfigooda tabardaridooda sabaryaraantooda si aan wax ugu taagan u jirin gacantooda markaa hadday kuusoo gacanta soo gasho caruurta yararka ee gabdhaha waa ka daciifsan yihin wiilashu marka waa nooc ibtila iyo imtixaan ah qofkii tawaliya u istaaga fa axsara ilayhina ixsaan u sameeya iyo biriya samafal iyo wanaag sida hooyada ay samaysay waxay heli karta usoo qaraabta waxay marteshana siisa kuna lahu sitran astur bay u ahaadaan min annaari naarta ayaa astur oga ahaadaan oo loga looga asturaya naarta looga asturi ir thawaabka intuu leeyahy fir marka bacd annaas cibaadaadkan badaniga ahee salaadaha iyo soonka iyo umuurihiisa xajka iyo waxaasuu ku bixin laakiin xagga mujtamaca iyo waxtarkiisa yani aad bay u weyn tahay aad bay u weyntahay laga yaabaa ina sanad walbaba lacag badan lagu bixiyo waxyaala kale oo yani ama xaaj ama cumro ila akhiri marka qofkii sadaqaysta oo agoonta ku wareega oo araamisha ku wareega oo dadka masaakiinta wax siiya waa fiican tahay aad iyo aad buu u wanaagsan yahay ajir bayna ka heli naartana waa looga xijaabi xadiidka marka xadiid cadiima oo tusaya fadliga ku jira dadkaa goomoone baahan in la ogaado wax loo taro ajirka ku jira ayuu xadiisku tusaya saxaabada nabiga calayh salaam iyo siday khayrka ugu degdegi jireen ee iithaarka wayuhiruuna calaa anfusihim ay soo wada galayaan khayrka waxa yar ay haystaan ay khayrkood u doori jireen ayadana waa laga fahmaya baabu fadlu man qof fadligiis yacuulu nafaqayn oo u istaagaya yatiiman agoon min abaweyhi Ah, labadiisa aabaxagooda yatiima min abaweyhi labadiisa aabaxagood ka ahaatay marka agoon hooyadii way dhawataabin uu dhintay marka isagaa gacanta ku haya isagoo gacanta ku haya yatiima min abaweyhi macno kalena waa la geliy lakin kana yaraya toosan xadathana cabdullahi bnu muxamedin qaala xadathana sufyaan ibnu cuyaynata can safwan qaala xadathatnii unaysa unaysadaasna waa waa la daciifiyaa sanad ahaan laakiin xadiidku saxiix weeyaan duruq kaluu leeyahay unayse iyo umu sacid saciid kale ay ka warinaysa labadaba waa la daciifiyaa can ummi saciid binti murata alfihriy can abiiha aabaheed oo murata alfihri ah can inabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka wariyey qaala nabigu inuu yihi ana aniga iyo wa lyatiimi agoonta midka kafaalo qaadaya kafaalatu lyatiim waxaa looje loo jeedaa masruufka nafaqaynta iyo muxuu ahaa aradbixinta iyo xagga maskanka iyo maawaha iyo meesha ay saaxanayaan laga warhayo tacliintooda iyo waxbarashadooda tarbiyadoodaiyo edabtooda sida ilmahaadoo kale inaad ka mid dhigto oo aad sidaas ugu istaagtaa kafaale la yidhahdaa dhamaystiran kafirulyatiim sida ilmahaada carruurtaadi shan haddaad haysata lix inaad ka dhigto ood agoonka oga dhigto kafaalo buuxdo oo hadday nafaqa noqoto hadday noqoto cuntadii cabitaankii jiifkii radbixi tarbiyadii tacliintii waxbarashadii mustaqbalkooda aad dhisto ana aniga iyo waa kafirulyatiim agoonka midka kafaalo qaadaya fi ljanati jannada gudaheeda waxaan ku nahay ka haatayni sida labadaas oo kale aw ka haadihi tan oo kale min haadihi sidii tan ugu dhowdahay shaka sufyaanu baa shakiyey haatayni aw ka haadihi min haadihi labadaasu shakiyey wuxuu nabigu ishaaraysa maxay tahay fi lwustaa fardhaxada iyo walatii mida tali ibhaama suulka ku xigta farmurugsatada la yihahdo labadaasuu nabiga alayh salaam ishaaray marka labadaasay kala horeeyaan umaan kala horeynaa wey fardhaxada dheer intaasuu nabiga ka horeya sal l sl marka waxa weeye darajo saro oo caali ah oo aad iyo aad u saraysa oo jannada ayuu helayaa lakin darajat alambiya wاrusul ma gaari karo waa manzila manzilada nabiga alay slam axad bashar ah oo gaari kara ma jirto manzilada nabi maxamed sal allahu alيh wasalam ilaahay uu gaarhsiiyey axad gaari kara ma leh xadiidkii waad garanaysaan aadaanka ku saabsanaa marka muadinka wuxuu dhahay laga daba dhaho uma salu llaha liy alwasiilata fa inahu manzila waa kii dhihi jiray waa manzilo uunan helaynin ilaa cabdu ah, ah, ah, addoon saalixa wa arju an akuna minhum bu yiri waarju an akuna in ahaadaan rajanaya bu yiri ninka isaga ah mansiladaasi sare ee wasiilada lagu magacaabay nabigeena bese un baa iskale sala allahu aleyh waalih wasalam laakin waxa weeyaan midkan kaafilatiinka ana isagana xisba rasuulilahi sal slam waddadii nabiga alayh salaam iyo kooxdii nabiga raacday alayh salaam iyo jannadaasi iyo wanaagga iyo darajadaa sare ambiyada ku xigta waa heli karaa marka sida labada faroodba dee u kala horeeyaan wey labada faroodba ma sineen marka waa qof janno loogu bishaareynaayo iyo khayr iyo wanaag oo ka agoonta iyo itaamta ka warhaya dadkaa markaa nimankan carabta ee walaalahaana ee muslimiinta ah xadiidkaas si fiican bay ufahmeen una qaateen waxaad arkaysaa marka inay agoonta aad iyo aad utixgeliyaan u tixgeliyaan waxaad aratay boqolaala hadda magaaladan aan joognay gaarisa meeqa marakis aitaan baa joogta oo ku xaraysan meesha ugu yar dhowr boqol oo agoona ayaa ku xaraysan waa yar tahay in la helo dad kale oo caruurta ayaga wax ku leh way jiraan dadka qaar oo wax ku darsada soomaalidiba hadda baratay oo sidii hore aan ahayn hindiduna iyaguna waa way yaqaanaan dhaqanka iyo xadaaradaas wanaagsan way yaqaanaan islaamiga ah laakiin carabta wax kaga horeya waa la waayey xadiidkaas y ku dhegan yahay gabadh iyo wiil carbeed oo wax inuu sadaqaysan rabo ana wakafirutin fi ljanati kahatayn iyo man banaa lilahi beytan bana allahu lahu milahu fi ljana masaajidka labadaas meel waxay rabaan gaaban inay jannada ka galaan bay rabaan oo madmuun ah ayib shaka sufyaan fi lwusta walati tali imhaam xadiidku saxiix weeyaan labadaasi sanadka labada cilaba ha lahaado laakiin duruqulu leeyahay alxumaydi iyo dabarani iyo yaa soo saaray marka xadiidku waxaa weeyaan lahu shawaahid qala xadathana cmr bn mحamedi qala xadathana hushaym hushaym bn bashir alwasidi mudlis weeyaan qaala akbarana mansur mansur ibnu zadan <coughs> mansur ibnu zadan can اlxasan اlbasriy isagona mudlis wey imamka cadiimka ana yatiiman agoon ya kaana wuxuu ahaa yaxduru طacaama ibna cumara cabdullahi bin cumar cuntadiisa soo xadiri jiray cabdullahi bin cumar buu ku jalan yahay waa agoon yar cabdullahi bin cumar baa marka cuntada ku cunayo aw agoonki u dhihi uu la cunaa fadacaa bidacaamin cunto u yeedhay daata yawmin maalmo maha kamida cabdullaahi fadalaba yatiima agoonkiisii buu dalbay waraawe agoonkan u yeedha falam yajidu muunan helin maalintaa waa la waayey fa markaasuu yimid kadib bacdamaa faraqa ibnu cumara intuu cabdullahi bin cumar uu bogay qadadin u kala baxay ayuu agoonkii socda waa kan fadacaa lahu ibnu cumar baa wuxuu u yeeray bidcaami raashin kale meel laga keeno ha lasoo aruriyo raashin kale keena buu yihi raashin buu u yeer hala keeno lam yakun cindahum agtooda aan ahaynan oolin wuxuu soo raadiya ba layidhi fajaahu wuxuu la yimi bisawiiqin wa casal sawiiq iyo casal iyo malab baa loo soo helay wax lasoo raaraadiyaba sawiiquna waa budada babaca iyo qaloonka iyo waxaa marka la shiido budadeedaas ayaa sawiiq la yidhaahdaa iyo casalka malabka ayaa la keenay faqaala wuxuu yihi cabdullaahi bin cumar wiilkii yaraaba hordhiga wuxuu yihi duunaka haada duunaka cun wey yani ilzam hada ha cun wallahi baan ku dhaartay maa qubinta laguma khasaarinine laguma khasaarinin oo maadan maaratay khasaaro ku dhicin waa kanoo haddii ay qidadii hore ku dhaaftay tanba waa haysataa way fiican tahay malab iyo sawiiqan isku dhuuq baa la yidhi saasuu marka leeyahy maadan maa qubinta laguma khasaarinin oo nin la nacay oo la khasaariyey oo qabniga asalka waxaa loo isticmaalaa becshirada tijaarada beeca iyo shiraha qofka oo wixii uu gadanaya lagu khayaamo ayaa qabni loo isticmaali jiray marka wax khiyaamo ah oo kugu dhacday ma jirte waa lagugu rabaa inaad wax cunto waa kanoo waa lagaa taxadaray cuntadiina waa tan ee cunbali khasaaro kuma soo gaarin yaqulu xasanu xasanulbisri baa marka tacliiqiya wuxuu leeyahay wabnu cumara cabdullaahi bnu cumarba wallahi baa ku dhaartaye maa qubina lama khasaarin cabdullahi bn cumarba ma khasaarin isaguba radia allahu canhu arda biriga iyo samafalka iyo siduu ilmahaas iskaga maarata ugu dadaalayo leanna dadka qaar waxaa laga yaabaa dadka lala nool ee ku jalan ee xaafadda jooga ee dalabatulcilmiga ah haddii qadada iyo cuntada marka hore ee la gelayo uu safka soo geli waayo inaan wax xasuustaba jirin ayaa laga yaaba oo waa daahday la yidhahdo waa daahday oo waxba meesha kuma yaallo caawa un ku hiro haddii wax la helo marka arrintaana way culus tahay ilmo yar oo aan maaratay sabri karin oo gaajada u nugul oo baahida u adag marata aan ugegsan karin gaar ahaan hadduu waxbarasho ku jirayo tacliim in laga warhayaa fiican oo la waryaaya ilmahaas waxasi loo dhigo meel loo dhigo markuu imaado wax loo raadiyo markaaba loo ordo ayaa fiicanoo saa la yeelo wax badan baa jiri jirta dadka arbatulcilmiga iyo xerta iyo wax badan oo aad iyo aad ah ayaa jira oo qisas oo cajiib ah mm, dadku waa kala fiican yihiin markay hawlahaas timaado aad baa loo kala duwan yahay qofna waa kaa warhayaa waa ku ogyahay qofna waxaa weeyaan haddii aad imaatana nina gacanta ku qaban mahayo oo xoorada kaa reebi mahayo haddii aad maqnaatana haddee nina kutebi mahayo saas weeyaan taana ma fiicna xadiidku sanadkiisa daciif weeyaan oo sheekh alalbani waa daciifiyey sida laakiin eh, duruqka kale marka la fiiriyo duruq kalu leeyahay xadiidka saxiix weeyaan min xaythu eh, matni saxiix weeyaan abu nucaym baa fi kusoo saaray isla xadiidka bisnaadin saxiix marka cilooyinkiisana husheim bin bashiirka mudalis iyo xasanbisri oo mudalis oo cancana labadaba waa ku jiraan cilalkay kamid tahay marka duruqda kala lakiin loo helay qaala xadathanii abi qaala samictu sahl bnu sacdi can nabiy sala allah alay wasalama qaal ana aniga iyo wa kaafirulyatiimi agoonka midka kafaalo qaaday fi ljanati jannada dhexdeeda ka haadaa saas kalaan nahay ama hakadaa saasaan nahay wa qaala wuxuu nabigu ishaaray qowlka ficil weeyaane biisbicihi fartiisa asabaaba farmurugsatada iyo sabaabaa la yirahdo dadka lagu caayaa oo shaydaanka iyo gaalka iyo waxaas dhan ba marki ilahay la waxidayo asaga waa ka cararayaa waa ka cararayaa musabbixana waa la yihahda waa lagu tawxiidsadaa waa lagu tasbixsadaa waxna waa isku caayi jireen wlwustaa iyo farta wustada layihah fardhaxada ah labadaasoo nabigu taagay alayh isalaatu wasalaam ah, marka xadidkan waa xadiis saxiixa kii hor u lamid yahy qaala xadathana musa bnu ismaaciil qaala xadathana alcalaa bnu khaalid bnu wardaan qaala xadathana abu bakr xafsin ana cabdاllahi cabdullaahi ibnu cumar weeyaan waan soo marray hadii laska idlaaqo ibnu sacuud buu ku dhaca lakin hadda biqarinati alxaal waxaan soo marray marna inuu ahaa cabdullahi ibnu cumar qisadan kaana laa yaakulu dacaaman muunan cuni jirin cunto ilaa wa wacalaa khiwaanihi miiskiisa cuntada lasoo dhigay inuu kor taagan yahay oo safka dhinac kaga jiro cuntada yatiimun agoon mooyeene inuu agoon uu khiwaanku waa meesha cuntada la saarto miisaska iyo waxyaala noocaas oo kale ayaa la yidhaha khiwaan marka miiska cuntada lasoo dhigaayo waa inuu agoon ku jiro agoon waa inuu cuntada dadka cuni waa inuu kamid yahay oo dhinac kasoo galo cuntada wax la cuna dadka oo agoon waa inuu kamid yahay dadka miiska dhinac kasoo kasoo galay marka eh, taasna waa soo maray hadda hataa markii la waayo waa kii eh, raadiyey baabu wuxuu ku saabsan yahay khayru beytin guriga ogu khayr badan inta guri ah beytun waa guri fiihi gudihiisa uu joogo oo ku nool yahay yatiimun agoon yuxsanu ileyhi loo ixsaan sameynayo agoon loo ixsaan sameyn oo guriga laga ixtiraami oo la soo dhaweeyo oo la jecel yahay oo la ixtiraamo guriga u joogo yaa guryaha ugu khayr badan oo khayrkii iyo barakadii iyo wanaaggii iyo yaa kusoo degaya xadathana wlcaksu bilcagsi wey marka xadathana cabdullahi bn cuثmaan ibnu jabalata min abi rawaad cabdaan baa la dhaha laqabkiis qaala akhbarana cabdullahi bn mubaarak almarwasi qaala akhbarana saciid bin abi ayubi an yaxya bn abi sulayman can ibn abi cataabin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيh wali wasalam nabigu wuxuu yihi khayru beytin guriga ugu khayr badan fi lmuslimiina muslimiinta guryahooda marka laga hadlaayo beytun guri weeyaan fiihi yatiimun agoon uu joogo agoonkaasoo ixsanu ilahi loo ixsaan samaynayo <coughs> agoon joogidiiskena waba kuma tarayso marka qeydkaasa lagu qeyday waxaa lagu qeyday yuxsanu ilayhi biri baa loo sameeya ixsaan waa la aradbixini warkiisaa laga warhayaa cuntadiisa cabidiisa jiifkiisa aradkiisa waxbarashadiisa waa laga warhayaa wa sharu beytin guriga ugu shar badan fi lmuslimiina fi buyuuti lmuslimiin guryaha muslimiintana beytun guri weeyaan fiihi yatiimun agoon uu joogo yusaau la xumeeyo ileyh asaga agoon la xumeeyo la bahdilaayo aan dan laga lahayn la xaqini laiskaga shaqaysani kaana waa sharu lbuyuut guryaha ugu shar badan wey ana aniga wa kaafiru lyatiim buu nabigu yihi anigii agoonka midka kafaalo qaada fi ljanati jannada ka haatayni labada farood oo kalean saasa isku nahay yushiiru biisbicayhi labada farood ee fardhaxada iyo farmurugsatada laysuulka ku xigta labadaasuu nabiga intuu saa isku garabgeliyey iyo saasaan jannada ku nahay buu nabiga sala allah alay wasalam intaasaan kala horeyna macnaha xadiidku daciif weeye laakin jumlada kafir lyatiim ana wa kafir fi janati ka haatayni waa jumla saxiixa weeyaan saxiix weeyaan ayb qaala musanif raximah llah baabun wuxuu ku saabsan yahay kun waxaad noqotaa ayuha alkafiil qofkan kafiilka ahow ee agoonta gacanta ku hayow lilyatiimi agoonka waxaad u noqotaa kal abiraxiimi sida aabba naxariis badan aabba raxiim ah oo caruurtiisa u naxariista sidiisoo kale noqo oo aabaha naxariista badan carruurtiisa unaxariisto wax walba uu ka fikiraya mar walbaba qalbigu ku hayaa wuxuu ka hadlaya cuntadooda maxay cuneen maxay cabeen maanta ma cuneen caawo ma casheeyeen sandarawadii ma loo gelgeliyey kaneecadii ma cuntay waxaasoo dhan qanadan haysa maxay tahay intuu taabto war mar walbaba waxaa weye waa ka warhayaa waxbarashadoodii buu controli oo la socdaa hadday edeb darro sameeyaan buu edbini waxaasoo dhan ba raxmaddii bay kamid tahay in la edbiyo carruurta oo la tarbiyeeyo min araxma naxariistii bay kamid tahay liannahu xumaantii ay kusii adkaan lahaayeen ay ku tegi lahaayeen meel aan la qaban karin hadhow ay gaari lehed ayaa laga soo laga xakaminaya qala xadathana cmr bn cabaas qala xadathana cabdالرaحman qala xadathana sufyaan can abi isxaaqin qala samictu cabdالرaحman bn abza baan maqlay saxaabiyun saqiir radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala daawuudu daawuudu nebi calayhi wacalaa nabiyina asalaam nabi daawuud calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yihi kun waxaad noqotaa lilyatiimi agoonkan waxaad u noqotaa kal abiraxiimi aabba naxariis badan oo kale oo caruurtaada un dhinac ka geey sida caruurtaada u naxariisata u naxariiso waclam waxaad ogaataa anaka adigu kamaa tasracu saad u abuurto kadalika sidaa unbaa taxsudu u goosan saad u abuurto unbaa u goosan oo haddii aad madeenga abuurto cinab iyo moos goosan maysid moos iyo cinab goosan maysid wey wixii aad abuurto unbaa kuusoo gi waa saa macnaha haddii aad noqoto qof ingaarqabo ah oo aan naxariis lahayn ama agoonta maarata bahdila ama xoolahooda booba ama dhaca ama muxuu ahaa iyaga qahra waxaasoo dhan waa waxaad abuurana abuuranaysa weeyaan oo wixii aad abuurto unbaadna hadhow goosanaysaa wey inamaa yaakuluuna fi butuunim naara wasayaslawna sacira waa ka ilahay leh naar bay caloosha gelinayaan sacirana waa isugeysaa maa aqbaxa alfaqra faqiirnimo maxaa ka xun bacda alqinaa hodantinimo kadib qofka markuu qani ahaayo xoogo u ficnaa oo noloshii adduunyada ay xoogo u ficnaatay inuu faqiirnimo dib ugu laabto maxaa ka qabiixsan aad bay u foolxun tahay qofka asagoo xoolo lahaa oo degaan ahaa oo deganaa oo qiimo lahaa intuu qax ku dhaco dadkii dee dowladaha ay kasoo dumayna wadamada amniga istiqraar kale ayagoo jooga balaayo ay ku habsatay balaayadaana sababtooda iyo gacantooda day u badneed inta eh, mxuu ahaa daalixee xun ee ahlufasaadka waxay sameeyaan intii saalixiinta dhan ku geli intii wanaagsaneyd yaa ku gelaya ee qiimaha badnaa wuxuu o dhan marka waa doonti baa isla wada degaysa doontii lawada saaraa way isla wada degi nabaa kitaab wuxuu ka qoray xataa laa taqriqa safiina safiinadu doonta saynan u rogmanin ama doonta saynan uqarqoobin umaashoobin macnaa wuxuu ka wadaa alamru bilmacruuf wanahyu can munkar alamru bilmacruuf wanahyu can munkar labadaasaa doonta lagaga badbaadaa haddii kale doontaas waa la wada saaran yahay wixii dhibaato oo soo degaa waa lawada lasla wada degi waa lasla wada degi marka qofka isaga oo iska ficnaa haddii ammaan darri intay ku dhacdo la qaxo maxaad qaadi kartaa alaabtaadi iyo gurigaadi iyo gaarigaadi iyo xoolahaadi wixii kuu yaala o dhan bangigii wixii o dhan lafahaadaad oga carari lafahaada haddaad baxsato ayaad ayaan joogtaa markaasaa meel banaan intii la fadhiisto teendhooyin xunxunteena meela lagaga soo aruuriyo oo geed hoostii la fadhiisto idinka ma ahe insha allah waa un sheekee ya dhibaato dhibaataa dhici suurada marka waad garanaysaan wada dadka soo marana way garanayaan dadka soo maray qaxootinimo way garan foolxumadeeda iyo dhibkeeda iyo bahdilkeeda iyo rafaadkeeda way garanayaan ayib marka kadalika nin hadda isagoo xoolo lahaa xoolihii intay ka khasaaraan oo eber noqdo faqiir noqda idan waa dhacdaa nin isagoo madaxa madaxnimada intuu waayey wax la soo hadli jirin iska kabalaa socdana waa arki iyadona intaba way dhacdaa ilahay baa maamulka iska leh subxaanahu watacaala qofkuu rabuu mulkiga siiya qofkuu rabana wuu ka siibaa subxaanahu watacaala maa aqbaxa alfaqra faqiirnimo maxaa ka foolxun bacda alghina oo qofka hadduu faqiirnimada iskaga bilowdo tartiib tartiibtaa wuu iskala qabsani laakiin isagoo hani ahaa hadduu mar uun zig soo istaago qofka asaga moraalja buu la seexanaynin wa akharu min dalika waxaa kasii daran taa waaba iska adduunye waa laga kaban adduun weeyaan qofka muslimka uu ka kabane akharu waxaa ka daray min dalika arrinkaas oo kasii xun aw aqbax waxaa ka qabixsan oo ka foolxun min dalika faqiir qaninimo gadaasheed in faqiir noqdo waxaa ka xun aldalaalatu baadinimo bacda alhuda hanuun kadib qofkii muslimkaha ee muwaxidka ahaa ee wanaagsanaa oo un maarata dalaal ku dhaca <clears throat> baadi ku dhaca baadi ku dhaco la arka berri asaga oo wax kale ku dhex jira la arko oo faasiqa oo munkar dhex tiimanaya waa miduu nabiga ilahay ka magan galay subxaanahu watacaala uu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkown allahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkown waa rasuul llahi moxamed sala allah alay slam sl ilah waxaan kaa magan inaan hoos u noqdo oon ku laabto xumaani ku dhaco inta aan yani aan noqday darajadaas saraad gaarsiisay kadib marka nicamta ilaahay una siiyey waa inaan ka barino inuu naga zuulinin taxawilu alcaafiya iyo fujaat niqma iyo waxaasoo dhan ilahay laga magangalo galo wa idaa wacadta saaxibaka saaxiibkaa haddaad wax u yaboohdo ballan u qaado faanjiz lahu u oofi maa wacadtahu wixii aad u yaboohday waxaasaan ku siin baa tiri waxaad tiri aan ku siini oo ballan waa inaad bixisaa oofisaa oofaa wey oofu bilcuqudi fain laa tafcal haddaada sidaa yeelin yuwarath baynaka adiga iyo wa baynahu waxaa la dhexashiini cadaawatan cadaawo cadaawa la dhexashiinoo dhexdiina cadaawad baa gelaysa qof aan macno lahayn oo qiimo lahayn oon cod aan hadal lahayn aan muxuu ahaa wax ra'yi iyo fikir oo ka socona aan jirin ama muxuuha ballantiisa aan la qaadan karin ayuu qofka kusoo baxayaa marka cadaawad baa dhexdiina dhacaysa wixii aad ballan qaaday haddaad oofi weydo waa lagu nici waa lagu gan waa watacawad billah ilahi waxaad ka magan gashaa min saaxibin saaxiib in dakarta haddaad xasuusato wixii wanaag ku ahaa oo faa'iida kugu jirtay lam yucinka aan kugu kaalmaynaynin wa in nasiita haddaad halmaantana lam yudakirka aan ku xasuusinaynin ah, saaxiib maa midka asaga ah wixii markaa wanaagoo jaanis oo fursado heshana garab kugu noqon mahayo wixii markaa kaa maqanna ku xasuusin maayo hadduu arko fursad saanixa ah fursa qaali ah hadduu arko kuusoo sheegi maayo waa kaa gabanaya hadhow kaasi war maxaa igu sheegi weyday fursadda maxaa ii dhaafisay markaa kuma sheega keligii unbaa dhuumani waa kaa qarinaya kaas nooc xasada ku jirta cudur baa qalbigiisa ku jira saaxiib saxa ma aha dadka noocaas oo kale ee daahirkana saaxiibada ka ah laakiin aan waxba isku taraynin waxba isku ogoleyn isku farxaynin wax isasiinaynin aan wax isku sheegaynin wax isku qabanaynin way badan yihiin way badan yihin marka taa waa iska reer magaalnimo iyo saaxiibnimo guud mooyaane saaxiibkii saxda ahaa iyo khaliilka saxda ahaa ma aha nacam mm. qad kuntu ashku bakran akhaa hiqatin xataa idaa muxuu dhihi jiray alama alaya mulamatin oo kamaa qaala shaaciru mm. xadiidka saxiixulisnaad wey sanadkiisa saxiix weeyaan oo Eh, ibn abi dunyana fi islaax maal kitaab la yirahdo kusoo saaray alkharaiti fi makarim akhlaaq xadiis saxiix wey xadiisku qala alimaamu raximah llah xadathana muusa ibnu ismaaciil qaal xadathana xamza bnu nujayxin abu cumaara oo kaasaa la daciifiya xamza bnu nujayx abu cumaarahaas sanadka xadiiska daciif wey ninkaasa ku jira qaala samictu xasana xasan baan maqlay xasanulbistri oo yaquulu leh laqad cahidtu lmuslimiina muslimiintii baan soo gaaray cahdigii saxaabadii buu ilan soo gaaray xasan bisri taabici weeyaan in badan oo saxaabada kamid ah u arkay ama ula kulmay marka wixii kale taabiciinta isaga lamid kahana qarniga mufadalka ah ee fadliga badan nabigu iyo khayr quruni qarni qarnigaas ka hadlaya marka cahidtu lmuslimiina muslimiintii baan soo gaaray wain arajula ninku oo minhum ayaga kamid ah layusbixu waa waa bariisan fayaqulu markaasu wuxuu leeyahay yaa ahliya yaa ahliya ayuu leeyahay yaa ahliya yaa ahli bay ka dhigan tahay marka haadana iska sagti weeyaan yaa ahliya war ehelkeygiio yaa ahliya war ehelkeygiio yatimakum yatimakum saas udhihi jira yatimakum agoontiina yatimakum agoontiina marka mansuuban cala aliqra o cala taxdiir agoonkiina agoonkiina war agoon ka warhaya ama agoonka ka digtoonaada xaaladiisa iyo arrimihiisa ka digtoonaada agoon ama ka warhaya oo laazima arrimaha ufiican iyo waxa wanaagsan agoonka ka warhaya yatimakum yatimakum saasuu dhihi yaa ahliya ehelkaygiyow yaa ahliya ehelkaygiyow miskiinakum miskiinakum war miskiintiina masaakiinta hala ogaado war miskiinta masaakiinta hala ogaado kuwa markaa masaakiinta iyo agoonta uhadla ayay ahaan jireen laakiin kuwa dambe ee lacaayay maxaa la yihi kalaa bal laa tukrimuuna alyatiim walaa taxaaduuna calaa dacam miskiin marka masaakiinta oo lagu booriyo in wax la siiyo war waxaa la siiyo war qofka wax loo taro war hebel maanta waa ruufaysan yahay war jiiraanka waa sidaa arrimahaas ay samayn jireen dadka hore wanaagsanaa yaa ahliya yaa ahliya jaarakum jaarakum yuu dhihi ninka wuu dhawaaqaya war dariska hala ogaado war dariska hala ogaadoy markaasaa qofki qafle ku jirto o dhan baa xasuusan o dhi waa runta hebel baa ilan jiray waa saas wixii la ahaa isbedel baa dhacay saxaabigii asagoo wanaaggaa soo gaaray isagoo nool noolbu haddana isbedel arkay oo xaaladii isbedeshay wuxuu yidhi wa usrica waxaa la dedejiyey bikhiyaarikum khiyaartiini dadkiini khiyaartahaa ee wanaagsanaa ee qiimaha badnaa ee sidaa lagu yaqaanay dee malkumoodkii baa qabsaday oo waa dhinteen ladedeji usrica bikhiyaarikum ladedeji oo min qibali lmowt mowt iyo geeri baa ku dhacday oo waa dhammaadeen wa antum idinkii soo haray kula yawmin maalin walba tarduluuna waa nusqaamaysaan idinkale maalin walba iyo nusqaan baad gelaysaan oo xaggaas iyo mxuu ahaa kasi mxuu ahaa ashyaa iyaad hoos ugu sii dhacaysaan waa sii hoose hoos ba usii socotaan wixii xumaa hoos xumaantii iyo akhlaaqda xumeed iyo dhaqanka xumaa iyo waxaanba kusii socotaan qaala wuxuu yidhi ninka la yihaahdo abu cumaara wasamictu samictuhu xasanulbisri baan noqono yaquulu leh wa idaa shi'ta haddaad doonto ra'aytaho waxaad arki isbeddelka dhacay iyo sida xaaladda isku bedeshay mid ayaga ka kamida ah dadkii oo faasiqan faasiq ah yatacamaqu gudaha u gelaya bihalaaثiina alfan soddon eh, mxuu ahaa kun ila naari naarta gudaha usii gelaya ayaad arkaysaa faasiqnimada meeshu ka gaaday meelahu maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay oo isbeddelka ogu dhacay oo khayrka oga leexday oo xumaanta iyo waxa naar lagu galo oo ugu sii socdaa maa lahu maxaa ku dhacay qaatalahu la inkaan ha ku dhacdee ilahay ha dile maxaa ku dhacay baaca waxaa ku dhacay baaca khalaaqahu nasiibkiisi khalaaqa waa nasiibka weeyaan khalaaq mxuu aha min khalaaqin khalaaqu waxa wey manaa alxadu wanasiib alxadu wanasiib baaca wuxuu iibiyey khalaaqahu xadigiisi iyo nasiibkiisi min allahi xag alla uu ku lahaa bithamani canzin neef riya ah lacagteed buu siistay ha aakhiradiisii iyo diintiisii iyo akhlaaqdiisii iyo qiimihiisi iyo qiyamkiisii iyo maadidii wanaagsan oo dhan oo ay kamid ahayd in ummaddu ay wax isku taraan oo ummaddu ay ka fogaadaan wax alla naar lagu geli lahaa waxaasoo dhan intuu cagta mariyey ayuu waxay ku gatay wax yaroo adduunya on qiima lahayn ayuu ku iibsaday baaca khalaaqahu adaabti muxuu ahaa nasiibkiisi iyo xadigiisi iyo dheeftiisi min allah xag alle wuxuu ku iibsaday bithamani canzi yani wax yar baa loo jeeda waxaa qiima lahayn addunyada dhan baa iska qaliil ah wayshita haddaad rabtana ra-yta arki isagoo kasii darayoo mudayacan la dayacay isagoo la dayacay oo murabadan muqayar ahoo la bedelay murabad isagoo mutaqayir ahoo isbedel ku dhacay oo dhafoor aan haynin oo diin iyo akhlaaqba ka dhintay oo isbedelay oo deena raacay fi sabiili shaydaan shaydaan wadadiis jidka shaydanka soo qaada arkaysaa murabadku waxa weeyaan almutaqayir waa doorsoomay waa doorsoomay qofka hadduu diinta wanaagsan iyo quruxdeeda uu ka leexdo qof wuxuu noqonayaa mutaqayira meel aan akhyaar fadhiisanin fadhiisani meel akhyaar ayna marin mari waxaan lagu hadlin ku hadli waxaan la cunin cuni waxaan la sameynin samayni jid shaydaan marka qaadaya murabad baa la dhahaa murabada xadiidkii eh, saxiix muslim ku sugnaa ee nabiga ka hadlay xadiid xudayfa bin yamaan tucrad lfitanu cala lqulubi ka xasiiri cuuda cuuda faayu qalbin ushribaha nukita fiihi nuktatan sawda waayu qalbin ankaraha nuktata fiihi nuktatan bayda xataa tasira calaa qalbeyn calaa abyada mithla safa walaakiru eh, eh, aswada mirbada mirbada mirbaad manaa mutaqayir toorsoomay oo mxuu ahaa eber ah kalkusi mujakhiyan ashuun la dabagediyo o kale laa waacida lahu wax wacdiya ma haysto min nafsihi naftiisa naftiisa wacdin mayso walaa min annaas dadka xaggoodan wax wacdiya ma helaayo wacdiga dadkan ku kaaftoomi maayo naftiisuna intay dhaaftay lawaama intay dhaaftay iyo naftiisa wax wacdi ah iyo wax qoomama ah iyo wax xumaana malaa ku samaysan malaha leannahu nafta way ku wacdinaysaa qofka intuu dembi galo yay naftiisi kusoo jeesani oo le war waxaan maaa sidaa u yeeshay war maxaa kugu dhacay xageen kaga dhacday markaasuu toobadii istikfaartii alla xaggiisu carari nafti baa wacdinaysa mogta sao ninna wax u sheegin oo ninna wacdinin marka naftiisana wacdin mayso nafti way dhimatay kuus mujakiyan bay noqotay mirbaad bay noqotay walaa min annaasi dadka xaggiisana wax waacidahoo saameyn ku yeelani ma jirto xadiidku daciif istinaad weeyaan lakin duruqdiisa iyo alfaada qaar kamid a waxa weeyaan asal buu leh qala xadathana musa bnu ismaaعiil qala xadathana slaam bin abi muطici an asma bn cubaydin asma ibn cubayd ba lagu yiri asma marka hadda waa nin asma waa nin wey asma ibn cubayd ba lagu yihi qaala markaas dana intaa maaad ga ibn hadii maxaad garata inu yahay asmahaas binti baa la dhihi laha ma ogtahay qaala haddii la yirina waxaa hadlayo inuu yahay mfrad mudakara wey qaala aka wayna dhacdaa asmadu waa asmaada mushtarakada ah oo waxaaba jira nin la yihaahdo ruwaada saxiixa kamid oo la yihaahdo asmaa ibnu juwayriya asmaa ibnu juwayriya la yihahdo ama juwayriyat min asmaa bu ahaa qaala qultu libni siriin maxamed binu siriin weeyaan waxaan ku idhi cindii yatiimun agoon baan agoon baan leeyahay oo agtayda jooga cindii yatiim agoon baa agtayda joogo oon kafaalo qaaday oo reerkayga ka bu ka wadaa su-aasha marka maxay tahay maada asnacu bihi maxaan ku sameeyaa caruurtaydiibu ku dhex jiraa caruurti waa kanoo waa la edbini oo waa la canaanani oo waxbaa loo dirsani yatiimka seen yeelaa ah, agoonka naga daayo o meeldhi wax kastoo u qarbado qaala wuxuu yihi ibnu siriin isnac bihi waxaad ku samaysaa agoonka maa tasnacu biwaladika ilmahada waxaad ku samaynayso idribhu garaac maa tadribu waladaka ilmaha saad u garaacaysa o kale ila edbintaas iyo garaacaasi kalabi raxiim waa ki soo marray abar naxariis badan garaacaas naxariistii bay kamid tahay inaad edbinayso oga ayso oga ba-ayso akhlaaq xumo iyo edab la-aan inuu qaato haddaad hadda aad ka eraarin weydo xumaantood ka qaban weyda maantana dee meel xun baa hadhow meel xun buu hadhow gelaya marka tarbiyada iyo edbintu waxay u tahay islaax iyo kafaaladii qeyb kamida weeyaan sida awlaadaadii oo kale un oo la dhaqan darbi mubarax oo caruurta maaratay caruurtaada yeel ama aan la ogoleen ba caruurtaada iyo keyrba aan la ogoleen wax dhibaato weyna ah inaad ugeysato lama rabo ee waxaa la rabaa wax edbin loola jeedo naxariisna ay ku dheehan tahay xadiidkuna saxiixulisnaad weeyaan baaban wuxuu ku saabsan yahay fadlu lmar'ati haweeneyda fadligeeda idaa waktiga tasabarad ay isa sabirsiiso calaa waladiha ilmaheedii korkiisa ay ku sabirto oo walam tatazawaj ayna guursanin waa laga dhintay caruur bay haysato agooma ah waa la furay ilmaheedii baa lagu dayacay ilmaheeda inay iskaga sabirto ninba ina guursano tira anig kuwan aan korsani inay tiraahdo way ah, banaan inay nin guursato hadday heli karto nin anfaca oo wax u tara oo carruurtii iyadii maarata u qabta laakiin hadday tirahdo ilmahaygan intii laga guunguuli lahaa ee dhibaato ay gaarhsiin lahaa ilmahaygaa iska korsani ayadana waa ajriya thawaab ajri thawaab bay leedahay qaala xadathana abu caasim الnabil can nahaas bn qahmin can shadaad abi camaar nahaaskaasa la daciifiyaay ibnu qahmigaas can shadaad abi camaarin can cawf bn maliki can الnabiy salى اlه alay slam qaal wuxuu yidhi nabigu ana aniga iyo wamra'atun haweeney safcaau lkhadayni dhabanaheeda ay madoobaadeen imra imra'atun haweeney weeyaan aamad agoomowday aamad min zawjiha ninkeedii ka agoomowday oo ninkii baa ka dhintay oo waxay noqotay agoonley fa sabarad sabirtay calaa walada ilmaheeda ku sabirtay kahatayni ana wa imra'atun safcaau lkhadayni ka hatayni baan nahay sidaasaa filjana ku nahay hatayni marka labadii farood weeyaan marka islaamtaasuu tilmaamay nabiga alay slam wuxuu yihi imra'atun aamat yani asbaxat ayima agoon ley bay noqotay min zawjaha ninkeeda xaggiisii caruur bay haysaa markaasay fasabarad ku sabirtay calaa waladi ilmahedi waxay tahan ilmahega iska korsan maa dumaal maa lagu dumaalo maya ilmahegaan korsani maa guursatid maya iyadoo yar oo dhaldhal laheed oo ilma ilmahe ma inay dhasha laga yaaba ilma iskaga haysataa taas marka waxaa weeyaan ilmahaas wax alla waxa yada soo gaari lahaa inayna nin guursanin ricaayeeya oo maarata masaalixdii iyo macaashiradii ay ka hesho oo ay duruufteedii iyo arrimaheeda ku dabarto waxaasoo dhan waxay ka hor ka hormarisay ilmahaas ama ilmaha hadhow ay si kaa noqdaan ya waa dhacdaay raggi isku mid ma aha qaar waxaa jira raggu ilmahiisa ilmahan ahayn aan la tusi karin islaantii waan jeclahay buhi ilmaha wadatana ma arki karo maalintuu guursado yuu usuldhabayn dhabayn oo leeyahay caradan waa inaad daafisaa ilmahan ah, marka waa culays waa xaraj gabadhu ninkana way rabtaa oo reer iyo degaan bay rabtaa ilmaheeda ay dhasheen xaggee laga geyn xaggee laga geyn xaggee geyni marka ilaahay ka baqo ninka asaga aho eh, hadduunan ilmihii unu ilmihiisa ka dhiganaynin oo ixsaan iyo biri u samaynaynin caruurta hooyadood ha dhaafo caruurta hooyadood banaanka ooga maro warka horaba a marka nabigeena sala alla alay slam wuxuu yihi nisaau qurayshin khayru nisaa axnaa cala ifli waa ka dhihi jira axnaa calaa ifli wa arcaahuna calaa azawji fi dati yadihi hadii fi saxiixa kusugnaa min xadid abi hurayra haweenka qoraysh haweenka ugu fiican weeyaan bu nabig alayh salaam nisa qraysh khayr nisa rakibna ibil xadii ku dara rakibna ibil haween yani carabta ilan gaadiidka iyo awrta waxaas hooska kala saari jiray haween khayr badan ma laha maxaa yeele xagga ilmahana ayagaa ugu roon haweenka qoraysh raggooda qabana gacantiisa waxa ku jira iyo maaraynta reerka iyo alaabta aad bay ugu taxadishaayo way uga taxadirtaayo way maamushaa si fiican bay umaamushaa ayuu nabi sal ly slam xadiidkaana sabab buu lahaa sababulwuriid oo nabigaa wuxuu damcay sala allahu aleyh waalih wasalam inuu guursado gabadhii maadeerta ahaayeen la dhihi jiray umahani umahani binta abi aalib hakhita ayuu damca inuu guursado markaasi waxay tiri rasuul allow caruur yar yaro agoonaan haystaa ilmahaygaas harba inan iska korsado markaasuu nabiga ku ammaanay sala allahu alayh waali wasalam waa ku ammaanay laakiin ninkii dee wanaagsan oo khiyaar ah oo sharaf leh ilmahaas uu islaantan ku guursaday wuxuu u arki hadduu quman yahay wuxuu u arki ilmihiis oo kale u arki wayna dhacdaa haddee ilmaha islaan ku guursatay oo ilmahaadiba kaaga fiicanba ilmahaadiba kaaga fiican oo baari kuu noqon oo ixsaan iyo samafal adduunyada aakharon la gaadhinba yani kuu soo dedejinaya waa la helay oo way dhacday marka yaan waxba shaki iyo muxuu ahaa niyad xumo la muujinin weliba qalbi fiican iyo niyad wanaag iyo farax in loo muujaa fiican ilan waxbaa ku jira shaki iyo waswaas ilmuhuna waa isgodaya wuxuu leeyahay gurigii hooyadaa ninkan kujooga oo ama maarata ka xun yahay islaanta waxay leedahay ilmahan amaa lagugu rabin waxaasa ku jira marka waxaas in laga saaraa fiican weliba oo aad iyo aad qalbiga loogu furo ajir baa laga heli waa samafal iyo waa ixsaan waa biri wey nacam xadiidkan isaga ah daciif wey lakin soo maray aan shaaray xadiid abu hurayra qisadaas ku saabsan umahani ee fi ku sugan kaasaa maaragtay aad iyo aad sayaho cad kaas u cad baaba wuxuu ku saabsan yahay adabu lyatiim yatiimkii iyo agoonkii oo la edbiyo oo haddii aad kafaalo qaadood gacanta ku hayso yani yaa la taaban inaad tiraahdo oo dee intuu kibro qooqo uu xumaan faraha la galo ma aha sax maaha ilan ma garanayo masaalixdiise xadathana muslim bn ibrahim alfarahidi qal xadathana shucba bn xajaaji an shumaysa shumaysa alcatakiya qaalad waxay tiri dukira waxaa la sheegay adab lyatiim agoon ilmaha agoonko la edbiyaa la sheegay cinda caaisha lagu soo qaaday oo la yihi ma la edbin karaa waxbaa las weydiiyey faqaalat waxay tihi inii la adribu inii anigu la adribu lyatiima agoonka waan garaacaa xataa yambasida ilaa uu ka saaxdo ilaa uu ka yana dhulka ku dhaco yambasid yana waa yambasid yanbadix ala alardi ilaa dhulka uu maaratay ku galgasho ilmaha de yar markii la garaacayo oo de uu kaa carari waayo dhulku isku tuuriya markaas galgalan oo galgalan o dhulku golgalgalan saas wey macnaha maaha si aan u wadaan dhulka la ridi oo yaan la tuuri macnuhu maaha xataa yambasida ilaa uu dhulka ku dhaco o dee dhulka ku galgasha sida caadada carruurta yar lagu yaqaane xanuun markay dareemaan dhulka ku gelgelimaysto oo kale marka xadiidku saxiix saxiixulisnaad weeyaan taana waxba ma yeeleyso oo agoon baa la dilay iyo maxaa looga ohisiin iyo agoon lagama oheysiiyin iyo waxaas wax ka jira male waa la edbin waa la xanuujini laakiin waa wax dantiisa iyo maslaxadiisa ay ku jirtay iyo tarbiyadiisa ee ma aha wax dhibaan wax dhibaal ma aha qaala imaam buaari baabu fadlu man maata lahu lwalad qofkii ilmo uu ka dhinto oo ilmo ka saqiiro fadliga uu leeyahay xadathana ismaaciil qaala xadathana maliku an ibn shihaabin an ibni musayibin an abi hurayrata ana rasula lah sal slm qaal laa yamuutu liaxadin qofka ma dhinto min almuslimiina kamida halaathatu saddex min alwaladi caruura oo fatamasahu naaru naar ay taabato ma dhacdo ilaa taxilata alqasami dhaartii wixii lagu xalaaleynaya mooyeene taxilat lqasam dhaarta lagu xalaaleeyo ama lagu furo dhaar ilaahay dhaartay ayaa jirtay oo in naarta lagu wada aroori in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya wuruudkaas ilaahay uu sheegay waa khasab dadko dhan inay ku arooraan intaas marka deena kadib deen dadkii muminiintahaa ee wanaagsanaa uma nunaji ladiina taqow ayaa la yidhi ilahay ku wanaagsanaa waa badbaadinaya oo naartii way un dulmari dulmarkaa iyo aroorkaa ay dulmarayaan mooyeena ma galayaan marka intaasa wax naar la yidhaahdo dhawaasho halkaa oonba ugu dhow qofkii intii saddex caruura ka dhintaan ku sabra naar taaban mayso inta uu ilaahay subxaana watacaala ku dhaartay dhaartaasi wixii un lagu furayo lagu furayo mooyeene oo dee maritaanka uu maray dhaartii ilaahay subxaana watacaala waa oofiyey waan dhaartina waa la furay wuxuu ilahay ku dhaartay waa socotay waa socotay xadiidkun xadiis saxiixa weeyaano fi saxiixayn bukhari muslim labadaba labadaba waa kusugan yahay marka min man maata lahu lwalad buu musanifka baabaystay walad basuu yihi xadiidkuna halaata min alwalad xadiista kaleu marka ishaaraya soo socota oo wathnaani wathnaani baad arki doonta w labadii xataa halka waa lamid qala xadathana cumar bn xafs bn kiyaas qala xadathana abi xafs bn kiyaasin an طلq بن معاaوية عن أbي زرcة بن cمر بن جرير عن أbي هريرةa رضي الله عنه أنa امرأة haweeney ba aتت النبy nabiga u timid صلى الله عليه وaلiه وسلم بsabiyin ilmo yar bay nabiga oola timid faqاalat waxay tihi udcu الlaha lahu nabi allow ilmahan ilaahay u bari faqad dafantu waxaan xabaalo iga saqiiray ثaلاثatan saddex ka horeysay saddex ka horreysay baa iga sakiirtay oo xabaalaye kana way unaxsan tahay inuu ka dhinto ka sakiiro marka waxay le ilaahay igu bari faqaala nabigu wuxuu yihi ixtadarti bixidaarin shadiidi min annaar adna waad murugsan tahay waad walbaharsan tahay adiga naar raa dayr baa inay dhexeeyaba ixtadarti waxaad ooday ood xayirtay bixidaarin dayr iyo derbi shadiidin adag yaad min naari naarta xaggeeda iskaga ooday buu nabi sala allah alay wasalam yiri adiga naarta isma arkaysaan derbi baa inay dhexeeya saddexdaa ilmood kaa sakiirtay eed ku sabirtay ee aad maarata ilahay ku aqoonsatay ku xamdiday inaa lilah wa inaa liraajimaa tiri saddexdaa caruur ee kaa saqiirtay jacala allahu laka almixnata minxatan wa jacala aniqnata calayka nicmatan saas weyaan marka mixnadii iyo musiibadii ilaahay minxuu kaaga dhigay niqmadii ayadaa iyo dhibaatadiina ilaahay nicmu kaaga dhigay subxana wa tacala waa kana jannaha de maxa ka weyn janna maxaa ka weyn waa la wada dhiman oo dad iyo wax weyn iyo wax yarba waa la wada dhiman doonaa meesha loo socdo waa halkaas meesha haddii lagu yidhahdo naar ma arkaysid waad ka badbaaday maxaad ku heshay sakiirkii ilmahaadi kaa sakiiray wax weyn weeyaan waa wax weyn lakin waxaa la rabaa in lagu sabraa la rabaa ina lilah waina ilayh raajicuun la yidhaahdo ulaaika calayhim salawaatu min rabbi waraxma ulaika muhtaduun taas in la helaa la rabaa saxiix wey xadiidku qaala xadathana cayaash cayaash ibn lwalid alqaطaan ayash ibn waliid qaala xadathana abdl ibn cabdillah cala qaala xadathana saciid اjurayri saciid ibnu iyaas saciid ibnu iyaas aljurayri can khaalid اlcabsi qaala maata ibnun lii buu leeyahay khaalid wiil yaroon dhalay baa dhintay fawajadtu calayhi markaasaan u welbahaaray wajdan welbahaar wajadtu manaa xazintu wey wajadadu xaznina waa loo isticmaala qadabka waa loo isticmaalaa macno badan tahay marka fawajadtu calayhi ay xazintu calayhi calaa wafaatihi dhimashadiisii baan ka murgooday wajdan walbahaariya murug shadiidan daran faqultu markaasaan waxaan ya abaa hurayra maa samicta min annabiyi sala allahu aleyh wasalam maxaad nabiga ka maqasha shayan wax ku saabsan saqiirka iyo waxa laga helo taasoo tusakii bihi diib yeesho wanaajisa anfusana naftaanada can mawtaana dadkii naga dhintay naftaanada ka maaratay reebto oon ka sabiro n naftaanadii murugtana haysta meesheedii diib iyo wanaag iyo sakhaa ay gasho ilmaha anagi aan deen aan dhiibnaba dhiibno oo ilahay dartii aan u dhiibno oon sadaqaysano macnaha oo sabiro ah, sabiro u ka wadaa shay-an shay ma ka maqashay shaygaasoo tusakhi bihi anfusana naftaanada aad ku diib yeelayso can mawtaana dadkii naga dhinteen ka murugsaneen aad ku wanaajini naftaanada oo aan markaa aan ka fuqayno ilmihii aan ka sabri lahayn aan ka foqayno sii daynayno qaala wuxuu yihi abu hurayra samictu min annabiyi sala allahu alayh wasalam aan maqlo yaquulu leh sikaarukum caruurtiina yaryarka inaga saqiirtay tacaamiisuljana jannada boonlabkeedi weeye ama muxuu ahaa boolabooladeedi weeye dacaamiidku waxaa weeyaan waa damudku damiisku dacaamiis dacmiisku waxaa weeyaan waa shimbir biyaha iyo meelaha webiga iyo biyaha iyo meelahaas aan laga waayin aan laga waayin aan laga waayin baal boolab la yihahdaa jiro oo waxaa jirta boolaboolaba hal dhaha jirto jugley baa iska jirta oo shimbiro noocaas oo kalaa jira marka jannada ayay joogaanba ah, jannaday joogaan meeshay rabaan way ka tegayeen jannada meeshay rabaan ayay jannada ka tegi oo iskaga wareegi waalidkood bay sugi markuu waalidka imaado oo qiyaamaha la gaaro oo ilmaha ayay ku dhagaayaan oo le ilaahay o jannada geliso annaga janna ma gelino markaasaa ilahay subxana watacaala jannada gelinaya haduu waalidka waalid muwaxda u yahay wixii dunuuba u lahaa ilmaha shafaacadiisa looga looga dhaafayaa marka sigaarukum dacaamiisu eh, ljanna jannada shimbiraheedi weeye shimbirihii jannada weeyaan waa nooc shimbiraha kamid ah oo biyaha aan laga waayin weeye marka qofkii dee waalid ilma u ka sakiiraya sidaa lagu yiri waxa weeyaan waa qalbigiisa waa isbedelaya waa hagaagaya waa sabraya ajir iyo wanaag buu markaa filanaya janna inuu ku gelayo ayuu markaa markaa farxaya ti gabadhii tiri oo kale ilmaheedii wiil ay dhashay oo shahiiday nabi allow haddii uu janno ku jirana waa sabri haddii kalena ohinta wadi uu nabiga alay salaam dhihi jiray janno keliya ma ahee darajada u sarraysa jannada iyo wiilkaadi galay buu nabi sala allah alay wasalam waa shahiid qala xadathana cayaash ibn walidi qala xadathana cabdulacla qala xadathana moxamed bnu isxaaqin ibnu yasaar almadani saaxibu siyar amiir lmuminiina fi siyar baa la dhahaa xagga xadiidkana saduqun yudalis baa la dhahaa qala xadathanii moxamed bn ibrahim bn xaariثin can maxmud bn labidin can jaabir bn cabdillahi bn cmr bn xaraam radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuul allah nabiga alayh salaam baan maqlo yaqulu man maata lahu halaaثun man maata lahu qofkay ka dhintaan halaaثatu saddex min alwaladi caruuraho faاxtasabahum ajir malaysta ixtasabahum waa xisaabtay ajir buu xisaabtay waa sabray baa loo jeedaa dakhala jana jannadu gelayaa ajir hadduu xisaabto oo uu ilaahay dartii markaa iskaga sabro jannuu ku geli qulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah wathnaani laba hadday naga saqiiraan ka waran qaala nabigu wuxuu yihi wathnaani laba hadday kaa saqiiraanna waa sidoo kale qultu lijaabir baan waxaan ku yidhi wallahi baan ku dhaartaye ninka la yihahdo ibnu isxaaq baa leh maxamed bin ibrahim alxaarif maya maxamuud bin labid yaa dhaaranay wallahi araa waxaan arka low qultum haddaad dhihi laheedeen waaxidun mid ka waran laqaala wuxuu dhihi lahaa nabiga alayh salam waaxidna waa lamid maxaa yeele fadligii ilaahay iyo dani xusnu dani billaah iyo ilaahay fadligiisa waasaca ayaduna halkaasu markaa ka deliishanaya qaala wuxuu wa ana adunuhu wallahi jaabir wuxuu saas haddaan dhihi lahay nabi allah hal waran oo dhihi lahaa xasan weeyaan bacd riwaayaat baynu kusoo aroortay halka xataa inuu janno lagu galayo oo shafeeco lagu helayo oo aad waalidku ku sabro oo ilmihii aad yaraa markii ay malaaigtu ruuxda ka qaado oo la oofsado ilahay baa malaaigta wuxuu leeyahay ma ma qaadeen ilmihii eh, addoonkaygii eh, kabadkiisii iyo beerkiisii iyo midhihiisii fuaada qalbihi miyaad qaadeen fuaada kabadihi iyo mxuu aha fuaada eh, thimar o kamaqaal midhihiisi miyaad qaadeen iyo markaasay haa dhahayaan ya ya thamaratu fuaadihi oka thamaratu fuaadihi markaase haa oo muxuu lahaa istarjaca xamidaka waa istirjacsada waana kuu mahadinaye markaasu ilah ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaad u dhistaan guri wasamuuhu waxaad ku magacaawdaan bayt alxamdi guri intii loo dhiso yaa waxaa lagu qori beyt lxamdi guriga xamdiga iyo mahadnaqa saabiriinta muxtasabiinta ee xamdiye alla maarata qadarkiisa ku raalli noqday ayaa iskale marka halkaasaa la gaarsiinaya waa hal ilmo kaa dhintay wey ah, xadiidkana saxsan weeyaan qala imam الbخarي radي الlahu canhu xadaثna cali bn cabd الlahi الmadini qala xadaثna xfs bn غiyاth qaala samictu dlq bn mucaawiya ayaan maqlay buu leeyahay wajadhu awogiis weeyaane qaala samictu aba zurcata min cmr bn jarir can abi hurayrata radi allahu canhu ana imra'atan haweeney ba atat nabiy nabiga u timid alayh salam bisabiyin ilmo yar bay la timid faqaalat waxay tiri udcu llaha lahu ilaahay u bari faqad dafantu waxaan xabaalay oo ka horeysay dalaada saddexe qaala wuxuu ixtadarti waxaad xeeddaamatay iska oday bixidaarin shadiidin derbi adag baa mina naar naarta iskaga oday buu nabi sala allah alay wasalam xadiiu saxiix weeyaan laba xadid ka hor baa soo maray muslim baa soo saari kara qaala xadathana cali bn cabdillahi almadini qaala xadathana sufyaan qala xadathna suhayl bin abi salix samaan can abihi abi saalixin can abi hurayrata qaal jaءat imraatu haweeney baa u timid ila rasuuli nabiga alayh salaam oo faqaalat waxay ku tiri yaa rasuul allah inaa laa naqdiru ma karro calayka adiga korkaada fii majlisika majliskaada inaan imaano ma kari karo oo ixtikaab kuma samayn karo dhexgal ragga raggii baa masaajidka la fadhidaa goobihii la fadhidaa caamkaha marka kuma imaan karra mar walba oo inagana safka ma soo geli karo waa xishoonaynaa fawaacidnaa ballan noo qabo yowman maalin ballan noo qaba naatiika fiihi aan ku imaano faqaala nabigu wuxuu yihi mawcidukuna ballantiinu beytu fulan wey makaankii buu xadiday nabiga alay slam zamankina waa la xadiday makaan fulan guriga hebel aan iskugu imaano waa marka meel munaasab ah oo qarinayo oo asturan oo qaadi kara halkaasu yidhi aan iskugu imaano halkaasa wax nigu akrin oo nagu muxaadareen o wax inagu sheegiye rasulka sala allah alay ali wasalam marka in la yihahdo muxaadaro fulan iyo makaanu fulan ha la iskugu imaado la iclaamiyo waa arrin jaa-is oo banaan wey arrin banaan wey fajaahuna lidalika alwacd jaa waa yimidhuna gabdhihii buu u yimid nabigu lidalika alwacd wacdigii iyo yaboh iyo ballantii uu u qaaday isagoo oofinaya nabiga alayh salaatu wasalaam wuu u yimid wa kaana fi ma xadathahuna xadiis badan inuu sheegay baad garanaysaa wax badan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam gabdhihii u sheegay oo diintoodii umuuru shareecadii kamida iyo usuushii diinta iyuu u sheegay waxyaalihuu si gaara haweenka dee qolo walbaba wax gaar ahoo ama meelo ay ka nugul yihiin ama meelo u baahan in laga baraarujiyay leeyihiin qolo walbaba haddaad beemushtar la hadlayso oo arrimo gaar ah <clears throat> ayay leeyihiin marka madaxda iyo siyaasadda iyo howlaha ku mashquulsan arrimo gaarah lagala hadli dadka haweenka sidoo kale dalabatulcilmiga mawaadiicu gaar ay leeyihiin wax guudna waa lawadaleeyahy wax guudna waa la wadaleeyahy marka fii maa xadathuna wuxuu kusoo daray oo si gaara ah noogu sheegay maa min kuna imraa maa min kuna idinka inaga mid maaha gabdho yahow imra'atun haweeney yamuutu lahaa uu ka dhiman halaathatu min alwalad saddex caruurteeda kamida ah. ayaa ka sakiirtay oo fataxtasibuhum taxtasibuhum ay deena ka ajir gurubsan ay sabri ajir iyo thawaabna ilahay ay ka rajeen ilaa hadday dhacdo dakhalat iljana janna ay gelaysaa asuu nabi sala allah alay wasalam ilaa haweenka waxaa lagu ogyahay waa waa ragga waa ka nugul yihin waa ka qalbi jecsan yihiin oo oohin iyo arrimo aan baa marka yay ku dhacaan intay isxajin waayaan marka sabra jannaad ku gelaysaani faqaalat imraatuna weynay ba waxay tiri aw ithnaani labana ka waran qaala aw ithnaani laba hadday kadhkasairaan oo ka saqiiraan oo ku sabirtana ayadana sidoo kale wey nabiga sala allahu aleyh waali wasalam kaana suhayl wuxuu ahaa yatashadadu fi lxadiid xadiidka aad ba ugu tashadudi jiray itqaanka xadiidka iyo dabdigiisi iyo xifdintiisi iyo muraacatu alfaadihi alfaadiisa oo la ilaaliyo yuu aad isku adkaay wayaxfad markaasuu xifdin jiray lam yakun axadun axad ma jirin yaqdiru kari jiray an yaktuba lahu inuu karo lahu in wax u qoro ama yaktubu cindahu bacda riwaayaat nusada qaarkood an yaktuba ah, qof agtiisa wax qori kara ma jirto waa lagu qabsan xifdigii iyo alfaadii wuu wada xifdisan yahay marka ilaalinta uu ilaalinaayo iyo siu u dhowraayo iyo siduu markaa uu u ogole xataa wax macnaha in lagu wariyey lafdiga uu u ilaalinayo ayy yuu ka hadlayaa yuu ka hadlayaa marka xadiidkana runtii waa xadiid aad iyo aad mufiid u ah oo ku saabsan haweenka in dowr ay ku lahaadaan waxbarashada ducaaduna ay qeyb ka siiyaan cinaayada iyo haweenka waxbaridooda iyo baraarujintooda gaar ahaan xilliyo gaara iyo amaakin gaara in la siiyo oy fataawada iyo as-ilada iyo masaaisha u gaarkaa ay si gaara u weydiistaan oo ay ka jaahil baxaan oay si gaara uweydiistaan waa hadyigii nabiga sala allahu aleyh waalihi wasalam waxaad arkaysaa nabiga isagoo intuu ciid dadka tujiyey oo si gaara uu raggi caam ula hadlay haweenkii oo gadaal fadhiya oo u arkay inuu cod ka gaarsiinin intuu u tegey ayuu si gaara u wacdiyey rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo uu sadaqada iyo khayrka iyo wanaagga ugu booriyey qala xadaثna xaramiyu بnu xafsi وmusa بnu ismaaعiil tbudaki qaala xadaثna cabdالwaxid بnu ziyadi qala xadaثna cثman بnu xakimi qala xadaثna cmr بnu camir alansaari qala xadaثatnii waxaa ii warantay umu sulaym umu sulaym binti milxaan umu anas bn malik radia allahu canha gabadh qiimo badan saxaabiyeed jariila jariila ayay ahayd qaalad waxay tiri kuntu cinda nabiyi nabiga agtiisaan joogay sala allahu alيyh wali wasalam yowma maalin faqaala nabigu wuxuu yihi ya uma sulaym umu sulaymey maa min muslimiina muslimiinta kamid ma aha maa min muslimayni laba muslima ma jirto oo rag ninkii aabihii hooyadii wey maa min muslimayni laba muslimahoo yamuutu uu dhiman lahumaa ayaga uu ka dhiman halaathatu awlaada saddex caruura saddex caruur lahaayeen baa ka dhintay aabihii hooyadii ilaa hadday dhacda adkhalahum allahu ljana ilahay jannaduu geliyaa bifadli raxmatihi naxariista alleh ee dheeraadka ee fadliga ee waasacaha sababteed iyaahum uu caruurtaa u naxariisanayo naxariista ilaahay uu caruurtaa unaxariisanayo fadligaas dheeraadkeeda oo caruurta uu ku naxariistay yaa waxa dheeraadkeeda iyo fadligeeda uu gaari labadii waalid buu gaari qaalat waxay tii qultu wathnaani nabi allow labana ka waran yani waxay ahaayeen saxaabadu dadaan fursada dayicin bay ahaayeen fursada mayna dayici jirin saddex baad sheegtay laba ka waran qaala wathnaani labana waa lamid a saddexda marka inay hal sii weydiyaan waa ka xishoon jiray waa ka xishoodeen bacda riwaayadna waa laga fahmay xadiis saxiix weeyaan saxiix weeyaan xadiidka matnigiisa laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jira duruq kaluusa leeyahay xadiidku duruq kaluu leeyahay oo axmed iyo dabaraani iyo soo saareen qala xadathana cali bn cabd llahi اlmadini qala xadathana xadathanii muctamir ibn sulayman ibn darkhan ataymi qaala qara'tu calى alfudayl alfudayl baan ku dul akriyay calى can abi xurayzin buuna ka wariyey abu xurays ninka la yihahdo qaadi sijistan ana alxasana xasanulbisri baa xadathahu u waramay abu xurayskaas biwasid meesha wasid la yihahdo oo u waramay wuxuu u sheegay ana sacsacata bn mucaawiya ninka la yihaahdo xadatahu inuu u waramay xasan anahu laqiya sacsacaha inuu la kulmay abaadarin abaadharulkifaari buu la kulmay oo mutawashixan jeeni qaarsan kirbatan sibraar sibraar ayuu jeeni qaarsan yahay kirbaha waa bahal maqaar laga sameeyo oo sharaabka iyo biyaha iyo wax lagu shuban jiray ayuu jeeni qaarsan yahay qaala wuxuu yihi jeeni qaarka waa taqaanaa oo luqunta saa loo gashado garbaha iyo meelaha laga soo rita iyo waa la yidhahdaa tawashux waa la yidhaahdaa qaala e, hulaamashadana waa la dhahaa qaala maa laka min maa laka min alwaladi abu dar baa lala hadlay waxaa lagu yihi maa laka min alwalad caruur malihid miyaa yaa abaadarin abaadarow waxaa kana qirbad ba iyo sibraan baa wadahay qaala wuxuu yihi alaa uxadithuk marka caruur baad xasuusisay xasuustaa marka caruurta la xasuusiyey iyo wuxuu kusoo xasuustay xadiidka nabiga sala allahu aleyh wasalam dhankii uu marka fiirinaayo oo ma wax kaa qabtaan iyo kada iyo waxaan muuna fiirinine inay kaa dhintaan ay kuu saqiiraan laftirkeeda waxaa laga helay ajri iyo thawaaba ayuu marka usoo qaaday oo su-aasha mararka qaar jawaabteeda tooska ehe mubaashirka ah ee mudaabaqeynaysa mid ka fiican oo jawaaba in qofka loogu bedelaaba markaa ufiican yaa u fiican marka qaala wuxuu yihi samictu rasuul allah nabiga alayh salaam baa noqlo yaquulu leh maa min muslimin muslim jiro yamuutu eh, eh, lahu uu ka dhiman halaathatu min alwalad saddex ah ay ka dhimanayaan oo lam yabluguu aan gaarin alxintha buluq aan gaarin xinfiga waxaa asal loo isticmaalaa ismiga iyo dembiga marka dee ilmo yar yar oon weli dembiba laga qorin oo saqiira ilaa adkhalahu llahu ilahi adkhalahu llahu ilahi wuxuu geliya aljanata jannaduu geliyaa waalidkii bifadli raxmatihi naxariista alleh fadligeeda dheeraadkeeda uu iyaahum caruurta u naxariistay ayuu fadligaasu iyagana uwa ku siiyaa wamaa min rajulin nin ma jiro actaqa muslima qof muslima xoreynaayo ilaa jacala allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu yeelaa kula cudwin xubin kasta oo minhu xubnihiisa kamida fikaakahu isagu ku furtaa likuli cudwin xubin kasta oo minhu kii la xoreeya xubin walba midkan wa xoreeya waxaa lagu furan oo naarta lagaga furani xubin kastaoo midkii la xoreeya kii wa xoreeya xubintiisii iyo kii la xoreeya xubnihiisi baa la isqaabilin gacantii gacantii baa naarta lagaga xoreyn wejigii wejigi baa lagaga waa kada sidaas weeyaan marka caruur ii joogto ii dhaamisiiyo kuwa addoommo ahoo ii shaqeeya labadaba waxaa ka muhiimsan ama ajir iyo thawaabka iga badan kuwaa saqiireen sabreen aan ku sabray in jannada ku helo naxariista iyo fadliga alle aan ku helo iyo addoomihii intaan xoreeyo xubnahayga iyo xubnahooda laisku xoreeyo naarta lagaga xoreeyo taasaa iga fiican wey macnuhu xadiidku saxiix weeyaan qala xadathana cabdالlahi bn abi aswadi qala xadathana zakariya bn cmaaraة alansariyu qala xadathana cabdاlcaziz bn shaybi an anas bn maliki an nabiy sala اlahu alيه wasalam qaal man maata ninkii dhintaa man maata qofkii eh, maata lahu halaathatu ma ka dhimatay saddex caruura man maata lahu ninkii ka dhintaan halaathatu saddex caruura oo lam yabluqu lxinta inay caruur yihiin buu kuso cadinaya saddex caruur oo qaangaarin sabi oo yar yar adqalahu marka waa ilmaha marka aad baa loo jecel yahay waalidka qalbigu ku hayaayo waa la yidhi qaarna waxay leeyihin min baabi tanbiihi biladnaa cala alacla weeyaan haddii ilmihii yaryaraa ee sariga ahaa ee weli aada xoogoodiyo dheeftooda midna aadan arkin mustaqbal un mooyeen aad waxbaba aadan ka helin haddii ajir iyo janno aad ku heli nin weyn oo kuu xoogaayo oo barbaar ahaa oo kuu shaqaynaayo oo garab ku ah oo kuu adeegayayna waa kasii ajir badan tahay laana musiibada mar walba ajirka wuxuu la socdaa qadra musiiba hadda musiibada intay dhan tahay iyo ajirkiiyo tawaabkan u leeyahay adkalahu llahu ilahay wuxuu geliya wa iyaahum ayagii iyo caruurtii iyo waalidkiiba bifadli raxmati naxariistiisa ilahay fadligeeda iyo dheeraadkeeda oo faraha badan ila naxariis alla jana lagu galaaye yu aljanata jannada geliyaa adkalahu llahu jana ilahay janna u geliyaa waalidkii adkalahu llahu jana iyaahum caruurtii bifadli raxmati naxariistiisa ilahay fadligeeda iyo dheeraadkeeda ayuu janno ku gelinayaa wallahu aclam wabilahi towfiq wsala allah waslama ala nabiyina maxamed